محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن صالح بن كيسان المدني عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت farad allaahu alla waa waajibiyey asalaata salaada xiina faradahaa xilligii uu waajibiyey rakcatayni rakcatayn labalaba ayaa loo waajibiyey fi lxadari nagaadiga iyo wsafari socdaalka labadaba fauqirat waa la sugay salaatu safar salaadii safarka oo labadiibaa loo daayey waziida waa la nagaadiga salaadeediina waa la ziyaadiyey oo afarba laga dhigay imaam axmed baa ziyaadinaya ila lmaqriba fainahu witru nahaar waila subxa fainahu tutawalu fiihi lqira'a waxaa laga soo reebaya salaada subax oo qiraa'ada la dheeraynayo iyo salaada maqhrib oo iyadana laga dhigay witru nahaar maalinta witrigeeda waana ziyaado hadal ku sugan yahay laakiin macnaheeda iyo madmuunkeeda waxa wey laysla qaatay yani waxaa laga hadlaya saddexdii salaadoodoo kale ayaa laga hadlaya xadiikan wuxuu tilmaamaya salaada markii la waajibiyey waayo waxaynu ku sugannahay kayfa furidat isalaa bilowgii salaada marka nabiga lagu waajibinaya calayhi salaatu wasalaam ee salaaduhu inay ahaayeen labalaba inay ahaayeen waxaana xadiidkan daliishaday culimada odhanaya qofku hadduu socdaal yahay bacdu daahiriya ay ka inay waajib ku tahay laba inuu tukado gaabiyo gaabintu inay waajib tahay waayo taasaabaa asala bay leeyihiin sida ay qabaan afarta madhaboodna ay ku dhan yihiin waa xadiidkani inuu yahay mid la nasakhay oo waa laga dambeeyey oo salaada bilowgii labalabaa la waajibiyey kabacdi waxa laga dhigay afar baa laga dhigay waxaan labada salaadood subax iyo maqhribka ahay afar baa laga dhigay kabacdibaa iyadoo afara qofkii socotada ahaa waxa weeye loo jideeye laba inuu ka dhigo min baabi rukhsa adiladeedana waxaa ka mid ah, a falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waxaa la yidhi haddii aad baqdaan socotana aad tihiin wax basi idima saarna inaad salaada gaabisaan an taqsuruu baa lii la gaabinaya wax dhammaystirnaabaa la gaabinaya yani socotona way ahaayeen haddii waxa waajibay uu ahaan lahaa laba keliya qasri laguma tilmaamin marka taas waxay daliil u tahay in markii dambe xukumku ahaa afar in la tukado laakiin qofkii musaafirka ah laga khafiifiyey oo isaga laba loo jideeyey baabu wujuubi asalaati fi iyaabi wuxuu baab u yahay salaadu inay waajibayso fi iyaabi marya in lagu tukado iyo wa qowli اllahi tacaala khuduu qaata ziinatakum labiskina cinda kulli masjidin masjid kasta agtiisa u labista oo quruxdiina qaata cawradiina asfura iyo waa man mid buu baab u yahay salla tukaday multaxifan xaal uu yahay mid hawan ama isku duuduubay fii awbin waaxid mara keliya yani bukhaari raximah llahu soo sheegay salaadu inay waajib tahay intaan salaada qaabka loo tukanaya la gaadhin waxyaabihii salaadu ay u baahnayd ama shuruud salaa salaada inta aan la gelin loo baahnaa ayuu tilmaamaya wuxuuna ka bilaabay satru lcawra salaadii in labisto wuxuu i wayudkaru waxaa laga sheegay can salma bn اlأkwac ana nabiya sal اllahu alayh waslama qaala inuu yidhi yazuruhu waa ku badhaminaya oo ku ururinaya maradii walow bishawkatin haba noqoto waxa uu isugu keenaya qudax haba noqoto azir waa badhanka weeyi marka waxaa la weydiiyey sida riwaayaadka ku yimi sunanta ku yimi salama wuxuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inii rajulun asiidu waxaan ahay nin wax oo bannaanada u baxa awsallii fi thawbi lwaaxid mara ma ku tukanaya nabigu waxau ihi tasuruhu walow bishowka ku tuko laakiin marada labadeeda dhinac isu keen walow aad isugu keento qudax aad isugu keento ama sida haddaynu biinka isticmaalay wii la mida ah. imaam اlbukhaari wuxuu i fii isnaadihi nadar sanadkiisana eeg maa ku sugan oo soo warinaya cabdilcasiiz ibni muxamed adarawardi ninka loo yaqaano wuxuu ka warinaya can muusa bni ibraahim can salamata bni lakwa muusa bni ibraahim waa nin hadal uu ku sugan yahay ma musa bnu muxamed ibni ibraahimba mise waa muusa bnu ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni abi rabiica khilaaf baa ku jira sanadkana khilaaf badan baa ku sugan marka taa la eego khilaafka badan la eego ayaa imaam albukhaari tilmaamaya isnaadka eegma inay ku sugan tahay laakiin bacdu ahlilcilmi waa soo dhoweeyeen albani raxmat ullaahi calayh silsilada waa ku taxsiininaya arwaa lhaliilkaba wuxuu tilmaamaya sanadkiisu inuu xasan yahay laakiin ma sii badna waman salla iyo kii ku tukaday fi thawbi maro alladii kaasoo yujaamicu fiihi uu ku galmooday xaaskiisa ugu tegay maa lam yara inta aanu arkin adan dhib maradii intaanu ku arag wa amara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu amray anlaa yatuufa inaanu ku awaafin bilbeyti kacbada curyaanun mid qaawan waayo haddii la diiday kacbadii in lagu dawaafo qaawanaan waxaa kasii mudan dawaafka salaadiibaa kasii mudan qaawanaan in lagu tukada ma banaana qaal waxa ui xadaana musa bnu ismaaciil atabudaki albasri qaala xadaana yaziid bnu ibrahim abu saciid atasturi can muxamed waa ibni siriin wey can ummi caiya radi allahu tacaala canha nusayba binti kacbin almaasiniya qaalat umirnaa waxaa nala amray an nukhrija inaannu soo saarno alxuyada kuwii caadada lahaa yowma alciidayni waxa weeye labada ciidood iyo wadawaati alkhuduur kuwii guryaha u saaxiibka ahaa ee aan muslimiinta kulankooday ka qaybgalayaan iyo wa dacwatahum ducadooda alla barigooday ka qaybgalayaan wayactailu wa ka fogaanayaan alxuyadu kuwii caadada lahaa an musalaahunna yani kuwii aahirka ahaa meesha ay ku tukanayaan ayay ka fogaanayaan meeshii lagu tukanayay ayay ka fogaanayaan qaalat imraatun haweeney waxay tidhi yaa rasuul allah ixdaanaa midkaayo laysa laha jilbaab waxa weeye jilbaab uma sugnaanin qaala wuxuu idhi nabigu litulbisahaa u xidho saaxibatuhaa walaasheed min jilbaabiha jilbaabkeeda ha ammaanaysiiso oo ha u xidho wa qaala waxau ihi cabdulaahi bnu raja alhudaani nisbatan ila bani hudana ibni yarbuuc qaala waxau ihi xadaanaa cimraan waa cimraan ibni daawar abulcawaam alcami alqaaan albari waa ragga bukhaari lagu qabsaday buu ka mid yahay fiihi kalaam fii xifdihi shay bukhaarina wuxuu u soo wariya xadiidka mucalla mawsuul ma aha cimraan ibni daawar abulcawaam alcamni nisbatan ila alcam cam baa loo nisbeeyey adeerkii baa loo nisbeeyey alqaطaan albasri cimraan alqaطaan buu caan ku yahay qal waxa ui xadaana muxamed bnu siriin qala xadaatna umu caiya samictu nabiya sal اllahu alayh waslm bhada ay xadii xadiikanaan ka maqlay xadiikan isagana waxaa laga qaadanaya wujuub الصalaa fi iyaab waayo dumarkii u baxayay salaat lciideynka soo tukanayay waxa la faray xataa xijaab haddaanay haysan ay ku soo tukato inay waxa weeye ka ammaanaysanayso yani atasaturu lisalaa walow bimalaabisa mustacaara in waxa weeye salaaddii labis loo xidho waxaa loo xidhanayaaba ha noqoto labis la soo ammaanaystay ragguna waa la mid inay u labistaan waata ayaddu ay tilmaamaysa baabu caqdi lizaari cala alqafa fi salaa wuxuu baab u yahay caqdi lizaar hoos guntiga in la gunto izaar waxaa la yidhaahdaa jidhka xaggiisa hoose waxa laga xidhanayo waa macwista iyo wixii lamida ah. iyo go-i hoosta la yskaga duuduubay caqdi lizaar izaarkii waxa weeye in la lagu gunto fi salaati salaada dhexdeeda yani go'i uu guntanaa go keliya ayuu xidhnaa go'i uu guntanaa inuu waxa weeye qadaadka ku xidho qadaadka inuu ku xidho si uu jidhka intiisa sarana uu waxa weeye u asturo wa qaala abu xaazim wa salamatu bnu dinaar waxa uu hi can sahlin wa maca nabiyi sal llahu alayhi wasalama nabiga maciis caaqidii usrihim go'yaalkooda xaal ay yihiin kuwa guntay calaa cawaatiqihim waxa weeye garbahooda ku guntay qaala waxau hi xadaanaa axmed bnu yunus wa axmed bnu cabdillaahi bni yunus alyurbuuci atamiimi qaala xadaanaa caasim bnu muxamed wa caasim bni muxamed ibni zayd ibni cabdilaah ibni cumar ibn khaaab qaal waxa ui xadaanii waaqid bnu muxamed oo walaalkiiya waaqid ibnu muxamed ibni zayd ibni cabdilaahi ibni cumar ibn khaaab can muxamed ibn lmunkadir alqurashi ataymi nisbatan ila bani taym waa qoladii abi bakar ka soo jeeday wuxuuna ka mid ahaa aimmada waaweyn ee lagu yaqaano xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo cibaadada sufyaan markuu ka hadlayey waxa uu yidhi ninkan wuxuu ka yahay multaqa saalixiin wey waa halka dadka wanaagsane ay ku kulmaan haddii cid ay nabiga ka sheegta calayhi salaatu wasalaam xadiid ida qaala axadu qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam ninka ugu mudane laga maqlaya waa muxamed ibn munkadir aad baa loo ammaanay imaam jaliila ayuu ahaa abu xaaim waxa i maalin maalmaha ka mida dhacday isagoo gurigiisa jooga oo salaatuleyl tukanaya ayaa wuxuu soo gaadhay wabada lahum min allahi ma lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay waxaa uga muuqday waxaanay ka filanayn maalinta qiyaame ilaahay waxa uga muuqday waxaanay ka filanayn markuu aayadaas soo gaadhay buu oohin bilaabay oohintii siduu u waday baa xaafadda soo kacday faamligiisii soo baxeen waa la aamusiin waaye yacnii oohin nooc kala a ah ahay aayadda macnaheeduu dhooxay dabeedna intay u taag waayeen oo naftiisa ay u baqeen bay waxay u dooneen abuuxaasim salamat bnu diinaar waa ninkaynu hadda soo sheegayn abu xaasim baa u yimi dabeedna waxau hi maxaa kugu dhacay wuxuu hi ta'amaltu hadihi alaaya wabada lahum min allah maa lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay waxa uga muuqda waxaanay filanayn yanii in badan dadku markay gaabinayaan in allaha ghafuuru raxiim ilaahay waa dambi dhaafa ilaahay waa inoo naxariisanaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dad badan baa ku degtoomaya oo laga yaabaa dad badani toobada inay dibdhigaan ee dunuub badane ay isku gaadho oo isleeyahay wax dembiya malihi maalinta qiyaame marka lala xisaabtamo wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay waxaa uga soo muuqda xaggiis waxaanay filanayn la filan waaba ku dhacaya abu xaazim markuu isna aayaddii maqlay buu la fadhiistay xaalkiisii xaal la ayaa isagana ku dhacay waa muxamed bn munkadir alqurashi ataymi qaal waxau i salla waa tukaday jaabirun waa jaabir bn cabdilaahi bni xaraam alansaari fii izaarin goobuu ku tukaday qad caqadahu u guntay min qibali qafaahu xagga qadaadkiisa yani min jihati qafaa xagga qadaadkiisa uu waxaweeye ka guntay walxaal iyaabuhu maryihiisuna ay tahay mawduucatun mid la dhigay cala almisjabi qori waxa weeye la saaray waa qoryo isku xidhxidhaan dhulkana ka taagaan dushana ziiroo ka ah, ay saaran jireen maryaha ay ku weedhanayeen misjab loo yaqaan qaala lahu qaa'ilun midbaa wuxuu ku yidhi waana cubaadah ibni lwaliid ibni saamit sida imaamu muslim uu saxiixa ku caddaynayo saxiixiisa faqaala lahu qaailu cubaadat bnu lwaliid baa wuxuu ku yidhi tusalii fii izaarin waaxid tusalii ay atusallii ma waxaad ku tukanaysaa fii izaarin waaxid go' keliya ayaad ku tukanaysaa waxaa xadfan adaatulistifhaamkii baa la xadfay faqaala waxau ihi inamaa sanactu dalika in kalaamaya sidaa waxaan u sameeyey liyaraanii si uu ii arko axmaqu mid jaahila miluka oo adoo kale ah yani jaahil adoo kale ah inta uu arko inaan waxawe sidaa sameeyo wa ayunaa kaana lahu kaayagaybay u sugnaatay awbaani laba maro calaa cahdi nabiy sal allahu alayh wasalam xilligii nabiga yani yaa helayay laba maro inuu salaad walba ku tukado xilligii nabiga alayhi salaau wasalaam xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya inay bannaan maro keliya in lagu tukado walow inoo soo celcelin doono qaabab kala duwanna xadiikan iyo kuwa lamidka uu baabaysan doono waxaa inoo soo socda yani qofku maro keliya hadduu ku tukanayo inuu xitaa garbihiisa gaadhsiiyo oo garbaha la dado ayaa waxa weeya inoo soo socda laakiin xadiikan wuxuu tilmaamaya oo jaabir bnu cabdilaah uu sheegaya inay bannaan tahay maro keliya qofku inuu ku tukado inay banaan tahay wuxuuna inoo sheegi doonaa nabigu inuu sameeye alayhi salaau wasalaam xadiika soo socda qaala waxaa uu yidhi imaam bukhaari xadaana muarif abu muscab wa muarif ibni cabdillaah ibni sulaymaan alasam saaxibu limaami malik muarif ibni cabdillaah alasam abu muscab qaala waxau yihi xadaana cabduraxmaan عبدالرحمن بن أبي الموال wa mولى آل علي بن أبي طالب بن أبي الموالي sidaana waa la yidhaahdaa laakiin ibnu abi lmawaal ayaa caana yaada in layska xadfo isagana waa ragga laga hadlay xifdigooda culimada qaar baa xagga xifdiga ka daciifiyey laakiin imaamu alxaafid ibnu xajar wuxuu ku soo khulaaseeyey inuu yahay saduuqun rubama ahta waa nin saduuqa oo xiliyada qaar khalad uu ka dhaco yani saduuq haddii lagu tilmaamay xaalkiisu ma sii weyna waa dhexdhexaad maca daalika khalad buu leeyahy ka fahmaysaa xaalkiisu inuu yahay eh, wax ay ku sugan yihiin oo xifdigiisu aanu sii weynayn wuxuuna ka ahaa mawla ali caliy bni abi aalib aalibiyiinta mawlahoodii buu ahaa nin taageerana waa ahaa waa ka agdhowaa walidaalika abu jacfar almansuur markii ay ku baxeen niman aalibiyiina oo ala caliy bna abi aalibah oo xukumka doonaya waa kuwii xiliyo badan ku baxaya umawiyiinta iyo cabaasiyiinta nimankii baxay markuu raadinayey cidda uu u tuhmo inay wax ka ogyihiin mudda badan buu xidhnaa afar boqoloo jeedal wax gaadhaya ayaa lagu jeedalay si uu u sheego nimankaa ku baxay khaliifka ku baxay si uu u sheego maadaamuu ka soo jeedo qowskaa uu ka soo jeedo cabduraxmaan ibni abilmawaal can muxamed ibni lmunkadir qaala waxa wuli ra'aytu jaabira bna cabdillaah radia allahu tacaala wa can abiih yusalii xaal uu yahay mid fii thawbin waaxidin maro keliya uu ku tukanayo wa qaala waxa uhi jaabir bnu cabdilaah ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalam nabiga ayaan arkay yusalli isagoo ku tukanaya fii thawbin ay waaxidin maro keliya isagoo ku tukanaya xadiikanina wuxuu inoo tilmaamaya inay bannaan tahay qofku maro keliya inuu ku tukanayo laakiin qaabkeebuu yani jawaazu salaati fi thawb lwaaxid baabun wuxuu baab u yahay asalaatu salaad ama baabu salaati salaad baabkeedii weeyi fi thawbi lwaaxidi maro keliya lagu tukanayo multaxifan bihi xaal uu yahay mid isku duuduubaya ay xukmu ala buu macnuhu dhacay alaad lagu tukaday maro keliya xukumkeedu muxuu yahay qaala uhriyu fi xadiiihi almultaxifu waxaa looga jeedaa almutawashixu waa ka jeeni qaaran wey tawashuxu asaalatan waa marada in lasoo mariyo ama shayga inta lasoo mariyo garabka midig bogga bidixna ama qacanta bidix hoosteeda la mariyo kaasaa la yidhaahdaa yani maradii in sidaa loo xidho wa huwa iltixaafku almuaalifu multaxifku almukhaalifu waa ka isdhaafinaya bayna arafay marada labadeeda dacal midig iyo bidixu kala tuuraya calaa caatiqayhi labadiisa garabna isku dhaafinaya wa huwa isaguna alijtimaalu ijtimaal wey calaa mankibayhi labadiisa garab uu marada ku duuduubayo ama uu saarayo qaala waxaa wili ummu hani zuhri baa odhanaya iltaxafa nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa isku duuduubay biawbin maro wa khaalafa waa isdhaafiyey bayna arafayhi labadiisa dacal calaa catiqayhi labadiisa garab isku dhaafiye isagoo mawsuula buu inoo iman doonaa laakiin lafdigan wa khaalafa bayna arafay waxa weeye muslim buu ku sugaya kuma sugnaa laakiin asalka xadiid waa muttafaqun calayhi qaal waxau hi xadaanaa cubaydulaahi bnu muusa alcabsi alkuufi waa nimankii ugu horeeye masaanida allifay wey qaal waxau hi xadaanaa hishaam bnu curwa can abiih can cumar bni abi salma almakhzuumi wa rabiib nabiyi sal اllahu alayh wasalam ummi salma xaaskii nabiga ayaa dhashay ee nabigana korsaday calayhi salaau wasalaam أن نabiya slى الlahu عalayh waslm sala waa ku tukaday fii thawbin waaxidin maro keliya ayuu ku tukaday qad khaalafa uu isdhaafiyey bayna طarafayhi labadiisa dhinacu isdhaafiyey yani xadiistan waxay inoo tilmaamaysaa qofkii wuxuu haystaa go keliya waana qaawanya go'a waxa weeye wuxuu saaraya wuxuu u tuurayaa dhinaca waxa weeye bidix dacalka bidixna wuxuu u tuurayaa dhinaca midig buu u tuurayaa iltixaafku ama ijtimaalku macnaha noocaasa weeye waa haddii mara kaliya lagu tukanayo qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed bnu lmuana azamin qaala wuxuu yihi xadaana yaxya waa ibnu saciid alqaطaan albasri qaala waxa ui xadaanaa hishaam ibni curwa qaala waxa ui xadaanii abi curwat bni zubayr can cumar bni abi salma annahu ra'a nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga inuu arkay yusalii isagoo ku tukanaya fii thawbin waaxidin maro keliya isagoo ku tukanaya fii beyti ummi salma waa gurigii hooyadii wey wlxaal qad alqa nabigu uu tuuray arafayhi marada labadeeda dacal calaa caatiqayhi labadiisa garab alaa mankiibay xadiikana waa kii hore un sanadkuna waa naail waayo kii hore caali buu ahaa kan dambaa ka naailsan kan dambe waa khumaasi ka horena waa rubaaci laakiin waxaa loo keenay cumar bnu abi salama ayaa wuxuu cadaynayaa inuu arkay nabiga alayhi salaau wasalaam oo tukanaya kahore wuxuu tilmaamay sala nabiyu sal allahu alayh wasalam waxaa suuragala ah hooyadii inuu ka maqlay ayaa suuragala ah oo cidi ay u dhaxayso laakiin lafdigan dambe wuxuu tilmaamaya inuu indhihiisa ku arkaysaga qaala waxa uu ihi xadaana cubayd bnu ismaaciil alhabbaari horeynuu soo mar alhabbaari qaala waxa uhi xadaana abu usama wa xamaad bnu usaamata alkuufi can hishaam can abiih ana cumara bna abi salma ahbarahu qaal ra'aytu rasuula allahi sal allahu alayh wasalam yusalli isagoo tukanaya ayaan arkay fii thawbin waaxidin mara keliya mujtamilan bihi xaal uu yahay mid isku duuduubay fii beyti ummi salamata gurigii ummi salama waadican xaal uu yahay mid dhigay darafayhi labadiisa dhinac ama labadiisa dacal calaa caatiqayhi labadiisa garab qaala waxa uhi bukhaari xadaanaa smaaciil wa smaaciil ibni cabdillaah ibni cabdillaah ibni abi uways almadani alasbaxi qaala waxa uhi xadaanii maalik bnu anas oo abtigiiya can abi nadr waa salim ibni umaya mawlaa cumar bni cubaydillaah ana abaa murata mawlaa ummi haani binti abi aalib waxaana la yidhaahdaa yaziid mawlaa ummi haani horena waxaynu u soo tilmaannay dhab ahaan waa mawlaa caqiil bni abi aalib ayuu mawla u ahaa ahbarahu wuxuu u sheegay annahu samica umma haani binta abi aalib inuu ka maqlay ummahani taquulu iyadoo leh dahabtu waxaan u tegay ilaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam caama alfatxi sanadkii caamulfatxiga fatxi maka waa sanadkii sideedaad fawajadtuhu waxaan helay yaqtasilu xaal uu yahay nabigu mid maydhanaya wa faaimatu faaimana ibnatuhu inantiisu tasturuhu xaal ay tahay mid asturaysa qaalat waxay tihi fasallamtu calayhi wasalaam faqaala nabigu waxau ihi man haadihi tani waa tuma faqultu waxaan idhi ana ummu hani bintu abi aalib faqaala nabigu waxau ihi marxaban biummi hani ummu hani ay soo dhowow falamaa faraqa markuu ka dhammaaday min waslihi madhashadiis qaama waa istaagay fasallaa waa tukaday amaaniya rakacaat sideed ragcadood buu nabigu tukaday multaxifan xaaluu yahay mid ku duuduuban fii awbin waaxidin mara keliya falama insarafa markuu salaadii ka gadoomay qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow zacama waa sheegtay ibnu ummii inankii hooyaday dhashay yacni waa walaalkii caliyu bnu abi aalib isku aabba iyo isku hooyana waa ahaayeen laakiin waxay hooyada ugu nisbaysay lnaha akaru caطfa waxanaana min hada baab yani walaaluhu hadday hooya kulmisay way isaga dhow yihiin kuwa aabba keliya ay kulmisay aabba keliya uu kulmiyey sidaasay isugu nisbaysa zacama bnu ummi laakiin waa shaqiiqeeda isku aabbiya isku hooye ahaayeen wuxuu sheegtay annahu isagu qaatilun inuu yahay mid dilaya rajula nin ad ajartuhu aan magangeliyey yani nin aan magangelye siiyey ayuu sheeganaya caliy bnu abi aalib inuu dilayo fulanu yani huwa isagu fulanu bnu hubayra waa hebel oo ina hubayra ah. hubayra ninka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa hubayrat bnu abi wahbin almahzuumi hubayra ibni abi wahb almahzuumi ummi hani odaygeedii wey waa ninkii qabay wy umihani inankaasina waa kuma waxa la yidhi waa jacda ibni hubayra oo ummi hani ay u dhashay hubayra ayuu u dhashay yani ninkan laleeyahay ibnu hubayra maadaama odageeda yahay hubayra wiilay labadoodu iska dhaleenoo jacda la yidhaahdo sidaa waa lagu sheegay laakiin kaa muxadiiintu way istibcaadeen wlkaasi waa baciid we waxaa kaloo la yidhi waa wiil kale oo uu dhalay hubayra uu dhalay gabadh kalena uu ka dhalay ummu hanina aanay shaqa isku lahayn qowlka hore waxaa loo daciifiyey jacda haddii la yidhaahdo ummi hani oo xilli hore soo islaamtay wiilka ay dhashay ee magan gelisay caliy bnu abi aalib inuu yidhaahdo waan dilaya oo abti ah waa baciidna waa lyii nin dilgaya ma ahayn jacda waxyaabahaasoo dhan waxay fogaynayaan jacda oo ay dhashay ummihani oo ay u dhashay hubayra inaanu ahayn marka riwaayaadka siyarta la jamciyo waxaa la sheegay saddex nin baa la tilmaamay saddexdaa nin inay magangalisay ummi hani mid waa alxaari bnu hishaam ninka loo yaqaano riwaayaad badan baa tilmaamaya alxari bnu hishaam eh, ninka labaad waa cabdilaahi bni abi rabiica ninkaana isagana riwaayaadka qaar baa tilmaamay ka ku xigaana waa zuhayr ibni abi umaya marka riwaayaadka iyo siyarta la jamciyo ummuhani dadka ay magan gelisay waa saddexdaa nin cid kale lama hayo idan waxay noqonaysaa ibni hubayra awlaad uu hubayra uu dhalay haddii la soo waayey kuwaana aynu hayno ibnu xajar waxa uu leeyahy sida muuqanaysa lafdiga xadiidka kelmad baa ka dhacday oo macnuhu u dhacaya fulaan ibni hubayra yacni ibnu ammi hubayra camibaa ka dhacday nimanka la sheegayaana dhammaantood waa bani makhsuub raas bay isku ahaayeen hubeyra isku ahaayeen yacni waa qoladii waxa weeye ay xididka la ahayd ama ay u dhaxday wy umihani ay u dhaxday sidaasay magangelyo uga soo dayeen laakiin kuwa uu dhalay hubeyra may ahayn qaraabay ahaayeen ama wuxuu hi lagu awilayaa lafdiga ibn ayaa waxa lagu badlaya qariib baa lagu badlaya yani dad xigta u ah ninka hubayra la yidhaahdo sidaasaa waxaa ku jamcismaya sida kutubu siyar watawaariikh ay tilmaamayaan iyo xadiidka laysu waafajinaya faqaala rasuul laahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii all waxa uu ihi qad ajarna waanu magangelinay man ajarti ya ummahaani ciddii aad magangelisay annaguna waan magangelinay qaalat ummu hani waxay tii wadaaka kaasina duxan yani xiligaasi xili duxa ayuu ahaa waxaa halka laga qaata salaada duxe inay bannaan tahay sideed in laga dhigo shaaficiyadu markay tilmaamayaan waxay yidhaahdaan aqaluhu rakcataan wa akaruhu inata casharata wa afdaluhu amaanin bay labiyo toban baana ugu badan waxaana ugu fadli badan sideed in laga dhigo waayo xadiidkani wuxuu tilmaamaya sideeddaa sunnaha ah xilli duuxaah in la tukanayay salaada sunnaha xilligaa la tukadana duuxaa la yidhaahda laakiin qolo kale waxay leeyihin waa salaad mustaqila halkeeda inoogu iman doontaa salaatulfatxi baa la yidhaahdaa magaalo haddaad furato oo fatxi uu dhaco waxa weeye sideed in la tukado sababteeduna ay tahay alfatxu furashada meesha la furtay ayaa la yidhaahdaa salaat lfatxi oo sideeda culimmada qaar baa odhanaya maxalu shaahidku halkaa maaha xadiikan waxaa loo keenay nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku tukaday maro keliya ayuu ku tukaday xaala kownihi multaxifan bihi isagoo maradii nabigu isku duuduubay oo waxa weeye labada dhinac uu isdhaafiyey way banaan tahay maro keliya in lagu tukado qaal waxa ui xadaana cabdulaahi bnu yuusuf atiniisi qaala ahbarana maaliku waa imaamu daar lhijra an ibni ihaab muxamed bnu shihaab azuhri can saciid bn اmusayib can abi hurayraa radi allahu taala can ana saa'ila nin saa'ila sa'la waa weydiiyey rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu weydiiyey can isalaati salaad fii thawbin waaxidin maro keliya lagu tukanayo faqaala rasuulu llahi sal اllahu alayh wasalam waxaa uri awalikullikum miyuu u sugnaaday dhammaantii thawbaani laba maro yacni qof kastaaba laba maro miyuu helaya abcan suaal baa nabiga la weydiiyey calayhi salaau wasalaam sidaynu arkayno suaashii suaal baa loogu celiyey suaal baa loogu celiyey awalikullikum awbaan yani ku tukada iyo ha ku tukanina midna lama odhan ee waxaa la yidhi awalikullikum awbaan oo mid kasta laba mara miyuu helaya taa macnuhuna wuxuu u dhacaya ishaarada laga qaadanaya ama laga fahmaya way bannaan tahay maro keliya inaa ku tukataan waayo qof waliba laba mara ma helayo ta ka dhici mayso salaaduna ka dhici mayso laazim bay ku tahay waxaa soo hadhaya inuu waxa weeye maro keliya uu ku tukado ayaa soo hadhaysa waa bilishaara waliimaa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay xadiikanina wuxuu ku cadyahay inay bannaan qofku maro keliya inuu ku tukado laakiin waxaa lagu sii tilmaamaya xaaladda ay cidhiidhiga tahay xaalatulwusciga ma aha yani qofku haduu helayo laba maro haduu helayo waa inuu ku tukadaa laakiin xaaladu hadday cidhiidi noqoto inuu waxawey ku tukado maro keliya waa loo ogolyahay waana sidii saxaabada xaalkoodu ahaa xiligaas qof waliba laba maro inuu helo waa ku adkaanaysa waa uruuftay ku noolaayeen bayna tusaysaa baabun wuxuu baab yahay idaa salla haddii uu tukado fi thawbi lwaaxidi maro keliya hadduu ku tukado falyajcal ha yeelo calaa caatiiqayhi labadiisa garab waxa weeye ha yani wax ka mida falyajcal calaa shayan min athawb maradii wax ka mida yani garbihii yaanu qaawin qaala waxa ui xadaana abu caasim waa adaxaak bnu makhlad annabiil lagu naanayso nabiil waxa loogu bixiyana waataynu soo tilmaanay can malik imaami daar اlhijra can abi zinaad cabdilaahi bni dakwaan abi cabdiraxmaan almadani abu zinaadna waa naanays weeye calaa hayati ah, ah, qaab kunya ah can cabdiraxmaan alacraj cabdiraxmaan bni hurmuz can abi hurayra radi allahu tacaala canh horena waxaynu soo tilmaanay asaxu اlasaniid muطlaqan aw can abi hurayra inuu sanadkani ka ugu cadcad uu yahay malik can abi zinaad can اlacraj can abi hurayra qaala qaala اnabiyu sal اllahu alayh wasalam laa yusallii ku tukan maayo axadukum midkiin fi thawb اlwaaxidi mara keliya laysa calaa caatiqayhi ayun ay oo maradii ka mid ah riwaayaadka badidoodu ama siday tahayba waa laa yusalii yada waa la sugaya waana khabar bimacna nahyi ah waa nafyun bimacna nahyi laa yusalii ku tukan maayo macnuhuna wuxuu u dhacaya iyaanu ku tukan yani ku tukan buu macnuhu dhacay xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya qofku haddii maro keliya uu ku tukanayo in loo diiday garbihiisu inay qaawanaadaan oo ay muuqdaan in loo diiday yani maro keliya xitaa hadduu ku tukanayo in looga baahan yahay garbihii wax ka mida inuu dado masaladaana culimmadu way isku hayaan jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin waa sunne waajib ma aha nahyigana waxay ku qaadayaan min baabi tanziih yani in la qaawiyo in laga fogaado amarka la ysfarayana yani ida salla axadukum fii thawbin waaxid faliyajcal calaa caatiqay alfaada qaar buu ku yimi waxay ku qaadayaan min baabi listixbaab bay ku qaadayaan jumhuurta waa sunay leeyihin laakiin imaamu axmed iyo bacdu salaf baa waajibinaya imaamu axmed wuxuu leeyahay waa waajib madhabtiisuna waxay leeyihiin haddii lagu tukada la'aantii salaadu way ansaxaysaa laakiin waajib baa laga tegi waa waajib in waxa weeye garbaha la dado xataa haddii maro kaliya lagu tukanayo waa masale khilaafiya calaa caatiqayhi minhu riwaayaadka qaar bay ku timi ma ku filan tahay garamadan fiinada ah soo fiina lama yidhaahdo carabtuna callaaqi bay hadda yidhaahdaan callaaqi yani waa wax garabkaaga suran wey garabka intiisa badani way faydan laakiin waxaa ku saaran liid ka mida haddaynu qaadanno faliyajcal calaa caatiqayhi minhu shayan maradii wax ka ku saaran laa baas wax baasiya malaha xanaabiladuna markay masaladan waajibinayeen horay uga hadleen midhaa xilliga mabay aqoonba fiinadan iyo waxan waxay idhaahdeen low jacala calaa caatiqihi khayan dun buu saaray maalan ma anfacaysa ya maradii dun ka soo laalaada ayuu waxa weeye dusha saaray laba qowl bay ka laba wej bay ka minhu shayan waxbaa meeshii saaranoo ma wada qaawana intay doontaba ha noqoto iyo olo diidaysa khilaafaa ku jira laakiin kan fiinada hadda la isticmaalaya kolle waa waxoogaa wey duntiibaabay qoladii waajibinaysa ay isku qabteen intan kalena kaba sii badanba wax dhiba ma laha laakiin axwadku waxa uu yahay garbaha oo mutaxaan inaan la faydin in la dado wuxun lagu dado ayaa waxa weeye muhiima waana tan la waajibiye axaadiisuna nahyina waa ku yimi amarna waa ku yimi yani in la qaawiyo laysu diiday in la dadana waa laysamray labada dhinacba waa ku timi qaala waxau hi xadaana abu nucaym wa alfadl bnu dukayn almulaai alkuufi qaala waxau hi xadaana shaybaan wa ibnu cabdiraxmaan annaxwi can yaxya bni abi kaiir can cikrima qaala waxau hi samictu waan maqlay aw ama kuntu sa'altuhu waxaan ahaa mid weydiiyey yani isagoo sheegaya anoo aan weydiin ayaan ka maqlay ama anaaba weydiiyey abcan markuu weydiiyeyna waa maqlay laakiin farqiga u dhaxeeya inuu waxa weeye isagu ka dalbaday inaanu ka dalbana ee maqlay aw ama kuntu sa'altuhu waxaan ahaa mid weydiiyey waxa uhi samictu aba hurayra radi allahu tacaala canhu ashhadu waxaan qiraya anii samictu rasuula allahi sal allahu alayh yaquulu isagoo le man axad sallaa ku tukaday fii awbin waaxidin mara keliya falyukhaalif ha isdhaafiyo bayna arafayhi labadiisa dacal yani maro keliya haddii lagu tukanayo labada dacal waa in la isdhaafiyaa garbahana wax ka mida waa in la dadaa oo maradii wax ka mida waa in lagu tuuraa baabun wuxuu baab u yahay ida kaana qaala waxa uhi bukhaari xadaana yaxya bnu saalix alwuxaadi alximsi alwuxaadi bidami lwaaw wa fatxi lxaa almukhafafa yaxya bnu saalix alwuxaadi alximsi qaala waxa uhi xadaana fulayx bnu sulaymaan almadani can saciid bni اlxaarith alanصaari qaadi اlmadiina qaala waxa ui sa'altu jaabir bna cabdillaah can salaati salaad baan weydiiyey fi awbi waaxidi mara keliya lagu tukanayo faqaala waxa uhi kharajtu waa la baxay maca nabiyi sal اllahu alayh wasalam fii bacdi asfaarihi socdaalladiisa qaar ka mida waa ghaswatu bawaaq sida imaamu muslim uu tilmaamayo faji'tu waan imi nabigaan u imi leylatan habeen libacdi amri danahayga iyo xawaashayda qayb ka mida ama wax ka mida ayaan ugu imi fawajadtuhu waxaan helay yusalii waxa weeye isagoo tukanay alaya dushayda waxaa ahaa awbun waaxidu mara keliya fashtamaltu bihi waan isku duuduubay wa sallaytu waan tukaday ilaa jaanibihi dhinaciisa ayaan ku tukaday yani waan ku xidhay falama nsarafa goortii uu salaada ka gadoomay qaala wuxuu hi nabigu mastura guuruhu muxuu yahay yaa jaabir jaabirow yani maxaad xilligan u faahbartuhu waxaan u sheegay bixaajatii dantayda ayaan u sheegtay falama faraqtu markii aan dhammaystay qaala waxau i maa hada ijtimaal aladii raayt maa hada ijtimaal maradan laysku duuduubay waa maxay alladii kaasoo raaytu aan kugu arkay dushaada qultu waxaan idhi kaana waa ahaa awbun kaana ay wujida waxa la helay awbun maro yani daaqa cidhiidiya qaala waxau i maradu hadday waasic tahay faltaxif bihi isku duuduub kor iyo hoosba marada isku duuduub in kaana dayiqan hadduu cidhiidhi yahay oo kor iyo hoos aanu kugu filnayn fatazir bihi gunto oo xagga hoose ka xidho xadiidku wuxuu tilmaamaya maradu haddii ay tahay midaan garbaha kuu gaadhay oo cawradaadu ay faydmayso haddaad isdhinaahdo kor iyo hoosba u xidho waxa weeye hoosta unbaa laga guntanaya garbaha iyo waxa weeye jirka intiisa sarana way qaawanaanaysaa duruufta ayaa keentay waa haddii xaalku cidhiidi noqdo thawbun yacni daaqa waa maradu hadday kugu filnaan weydo maro labaadna aan la haysan qaala waxa uhi xadaana musadad ibni musarhad qaala waxa uhi xadaana yaxya waa ibni saciid alqataan horaynu usoo musadad waa basri yaxya hadduu ilaaqo ama yaxya bnu saciid uu yidhaahdo waa alqaaan can sufyaan yaxya alqaaan hadduu yidhaahdo sufyaanna horaynu u tilmaan waa sufyaan athawri wey qaala waxa ui xadaanii abu xaazim salamat bnu dinaar almadani can sahl bni sacd asaacidi qaala waxa ui kaana rijaalu rag baa waxay ahaayeen yusaluuna kuwa tukada maca nabiyi sal llahu alayh wasalam nabiga maciis caaqidii usrihim go'yaalkooda kuwa guntaya xaal ay yihiin calaa acnaaqihim qorahoodana ay ku guntayaan ka hayati sibyaani sida caruurta oo kale loogu xidho wa qaala linisaai dumarka wuxuu ku yidhi nabigu alfaada qaarna wa waxayna ku kala duwan yihiin waqaala nabiga ku odhanaya calayhi salaau wasalaam wayuqaaluna nabiga iyo eyrkiiba waa ku odhanayeen dadka kale waa ku odhanayeen laa tarfacna kor ha u qaadina ru'uusakunna madaxyadiinna xataa yastawi arijaalu ilaa raggu ay ka sinaanayaan juluusan xaal ay yihiin kuwa fadhiya yacni ilaa raggu ay ka soo dhammaanayaan sujuudda oo waayo go keliya ayay xidhnaayeen go'ina waxay ku soo xidheen qadaadka marka waxa laga yaab maradiina korbay noqonaysa marka markay sujuudda ka kacayaan ay fooraraan waxaa laga yaabaa cawradoodii qayb ka midi inay muuqato ragga iyo dumarkana xilliga xijaab waxa weeye umay dhaxayn waxaanu ka qaadanaynaa xaalku hadduu keensado cidhiidhi uu noqdo mar keliya qofku u baahda inuu ku tukado maradii hadday waasic tahayna waa inuu xagga sare iyo garbaha waxgaadhsiiya hadday cidhiiri tahayna macawis keliya ayuu ka dhiganaya abcan ilaa xundhurta waa inuu ku asturaa intaa hoose xundhurta laga bilaabo inta sare haddii ay qaawan salaada uu ku tukanaya waa mid bannaan weeye wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslem